الحمد لله lilah asalaatu على رسول rasuul صلى sala عليه وسلم السلام عليكم calaykum الله weli صفة salaa baynu ku dhex jiraaye waxaa inoogu dambeeyey axaadiista laba xadiisoo uu sheeku inoo keenay amba saddex oo ka warramaysa gacmanta gacmaha la horreysiinaya mise jilbaha masaladaasina inay culimada aada ugu murmeen wax kalena wax kale maaha adilada siday iskugu dhowdahay ayuunbaa keenaya khulaasadan waxay noqotay kii aada horreysiisaaba in meel lagu naadaysato xadiis iyo daliil iyadoo ay u sii dhowdahay gacmaha inuu qofka horreysiyo وعن بن cمر رضي الله عنهma أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم kاna إdا qacda للتشhهد وضca yadh اليسرى عlى ركبته اليسرى واليمنى عlى اليمنى وcqد ثaلاثة وخمسين وأشhاaر بإsبعه الsباaبة رwاه مسلم وعن بن cمر waxaa laga wariyay cبد لله بن cمر رضي الله عنهma أنa رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم kaana wuxuu ahaa إdaa qacda ee idaa jalasa markuu fadhiisto للتشhهdi atixiyaadka marka u fadhiisto wadaca mid dhigay yadahu gacantiisa alyusra bidix calaa rukbatihi jilibkiisa ayuu dul dhigi jiray alyusra bidix walyumna ay yadacu wuxuu dhigi jiray yadahu lyumna gacantiisa midigna cala lyumna ay calaa rukbatihi lyumna jilibkiisa midig buu dul dhigi jiray wa caqada wuxuu gunti jiray gacantiisa ku gunti jiray wa wahamsiina saddex iyo konton wa ashaara wuxuu ku ishaari jiray biisbicihi fartiisa assabaabata murdisada la idhahdo rawahu muslim wa fii riwaayatin werin kale oo lahu muslim u ahaatay waxay ahayd wa qabada asaabicahu farihiisu soo laabi jiray kullahaa dhammaanteed wa ashaara wuxuu ku ishaari jiruu dayn jiray aanu soo laabi jirin bilatii tii talii xigta alibhaama suulka ta suulka ku xigta ayada muu soo laabi jirin waa sabaabadiia xadiiskani wuxuu daliilu yahay horta tashahudka rasuulka alay sla slam fadhigii ku akri jiray oo culimada in badan baa yaa yihi rukni arkaantiisa waxa weyaan in dee fadhiga lagu akriya arkaantiisa arkaanta salaada ah iyo tashahud wuxuu ku ansaxayaba tashahudna waxaa lagu tilmaamay shahaadateynkiibaa ku jira shahadatu an laa ilaha illa allah ana maxamedan rasul lah saasa saasaa magac ahaan lagu bixiy siduu fadhiisan jiray haddaba markaa atixyaadka ugu fadhiisan jiray waxaynu soo aragnay lugta inuu marna gogli jiray marna uu taagi jiray iminka waxuu ka warramayaa xadiiskani labada gacmood seebuu yeeli jiray markaa labada gacmood labada jiri buu dulligi jiray mid waliba ta ku beegan midigta midigtuu dulligi jiray bidixdana bidixduu dulligi jiray gacantiisa midig ayuu markaa ku ishaari jiray ishaaradaasuu samayn jiray haddaba tiradan salaasatan u khamsiin culimada qaar ba waxay leeyihiin waa tiro hore oo lagu tirsan jira xisaab macruufa ah be cinda alcarab oo haddii la laabo farta alkhinsir walbinsir walwusta wاsabaaba walibhaan shantaa magac bay kala leeyihin soo maha taa waxaa la hahdaa fariirada waxa la hahdaa alkhinsiru ta ku xigtana albinsir baa la dhaha ta dhexena waa fardhexa oo alustaba carabigana la dhahda inagu murdisaynu ana dee waxba lagu cuna lagu murdin jiray soo iyaguna sabaabay dhahdaan oo caybadan oo ku cahayaan dee marka qofku isku isku anshaday martaa istimaal jira ibhaamkii rasuulka waxay dhahdeen markaa haddii saddexdaa la laabo eeg waa tiro cayman la isla garanayo haddii saddexdaa la laabo waxay noqonaysaa waxay ka dhigan tahay conton oo suulkiina markaas sidaa loo dul dhigo waa la isduldhigaya saasaa labadaba la odhanaya waa halaasatan وhamsiin ya ay noqonayso riwaayadda dambana si caddaysayoo waqabada asaabicahu kullahaaba caddaysay marka faraha wuu soo laabi jiray laakiin taanu soo laabi jirin haddana wa ashaara bilatii tali alibham waay markaa saddex siyood waa la sameyn karaa haddaba in suulka marka la duldhigo fardhexada halusta sida gool loo sameeyo oo eberka ay noqoto carabi ahaan khamsada ay noqoto fartaana ta iyo in toosun loo duldhigo oo ta iminkan halkan laga fahmaya ya ila way laaban tahay saddexdan way soo laabay taana wuu ku ishaaraya suulkiina waa saas oo laakiin ay siman yihiin iyo in hoos daba laga mariyo kayfiyadaha si adu kulliba kii lagu sameeyaa way ansaxaysaa faraha gacanta bidixyadu halkeedii bay iska dul saarnaanaysaayo lamana kala fogeynayo waana la isku soo dhejinaya gacantaa la dul saaraya lasoo laabi maayo an ibn cumar radi allahu canhuma ana rasuula llahi sala allahu alay sl rsulka ale kaana wuxuu idaa qacada markuu fadhiisto litashahudi atixiyaadka markuu fadhiisto wadaca mid diga yadahu gacantiisa alyusra bidix calaa rugbatihi hilibkiisi alyusra bidix buu duligi jiray walyumna midigtana calyumna buu duligi jiray wacaqada wuxuu gunti jiray alaaan hamsiina saddex iyo konton tiradaa macruufka waqtigaas wa ashaara ku ishaari jiray biisbixi fardiisa asabaabata murdisada la dhahdo aba caraygu markaa caybadanta lagu dhaho wa fii riwaayati lahu waqabada wuu soo qaban jiray wuu soo xidhi jiray asaabiica fariisa kullaha dhammaanteed wa ashaara waxaana ku ishaari jiray bilati ti tali alibham markaa ishaaradaasi haddaba saa loo ishaarayo goorma la bilaabaya ma bilowga atixiyaadka ayay farta murdisadu ku taagnaanaysa mise marka aada marayso ashhadu an laa ilaaha ila allah ayaad keenaysa daliil caddaynaya oo le xilligaasa la taagaya sida saxiixa dee culimmadu may sheegin laakiin saa awgeed bay qola yidhahdeen maxaa horta looga jeedaa fartan keligeed la taagayo dee tawxiidkii baa lagu ishaaraya tawxiidkii baa loo jeeda saa awgeed bay markaa qaarkood waxay hahdeen marka la marayo shahaadada shahaadateynka ama marka koobaad ayaa dee saa loo ishaaraya gacantaasay soconaysa haddana waad iska dhigaysaa marka dambayso qolana waxay leeyihin min bilowga atixiyaadka ya ilaa iyo intaad salaada dhamaystirayso oo wadaysa marka markaa eh, labaduba oo suurtagal walow haba usii dhawaato inuu markab koowaad sii bilaabe waayo xadiiskan imika kaana idaa qacada litashahudi wadaca yadahu lyusra cala alrukbati lyusra walyumna calna caqada alaasa hamsiin wa ashaara bisubci sabaab maxaa laga fahmayaa inay marka koobaadba ay sii taagneyd waa fahan laga qaadan karo ilaa xilligaas taaganta ay waana laga yaaba warka xikmaddu inay tahay tawxiidkii in qowlan ficlan markuu leeyahay ashhadu an laa ilaaha ila allah afka uu ka sheegay soo maaha tawxiidka ilahay iyo keliyeyntiisa inuu ficilna raaciyo oo uu gacanta inuu ilaahay keli yahay uu ku ishaaro waa laga yaaba inay faaidae saa tahay bay leeyihin culimadu xikmaddu inay saa tahay masalada ku saabsan dhaqdhaqaajinta haddaba fartii ishaaradii garanay laakiin inuu culimada intooda badan way diideen waxay hahdeen fartaa dhaqaajin maayo lakin imaam axmed iyo axaadiis ay deliishadeen baa jira oo ah in ay nebiga ka sugantay alay slat slam qolada diidayna waxay dhahdeen xadiiskaasi waa shaad in fartaa la dhaqdhaqaajiyo sheegaya qolada ogolaatay waxay ku tacaliiliyeen horta xadiiskii de waa yaalla kow dhinac kale wax asbaabay sheegeen waxay dhahdeen fartani waxay ku xidhan tahay xididkeeda dareenka qalbiga ku yaallo oo markaa uu soo jeedsanaya qofkii dhaqdhaqaaqan uu soo jeedinayaayoo xaggii khushuucdiisu ka qayb qaadanaya marka isku soo ururiyo qof dhaqdhaqaashiya haddaad aragtana ha ku qabsan ya qof iskaga tegay haddaad aragtana ha ku qabsan waayo nin sheekhaa wuxuu yihi fartan sidaa waliya dhaqdhaqaajiya anigoo magaalada hargeysa baahay odaygu xigay baa igu dhegay buui fartan oo <laughs> aada uga xanaaqsaada salaadii baa lagu jiraa uli ya so haddana <laughs> markaad isagu la yaabanaa waxay ninkan fartan dhaqdhaqaajinayaba isagu leeyahy salaaddii wax kale kusoo kordhiyay culimada ku tagtayna waa ma sahlan oo dee shaaficiyada iyo xanaabilada iyo maalikiyadaba qeybo kamid a ah ku culimada mucaasiriinta sheekh albaniya baa kamid ah culimadii hore ibnuqayim iyo ya culimada mucaasiriintaana culimadii waaweynaa waktigan joogtay raggii u caansanaa ibnu bas iyo ibnu cuthaymiin iyo albani iyo waxay dhahdeen waa waa la dhaqdhaqaajanya xadiiskaasina culimada kale daciifiyen waxay leeyihiin saxaabiganana waa ibnu xujur si gaaru sifat salaadka u soo wariyaa nebiga alay slat slam sifadii salaadiisa si gaaru inoogu soo wariyaa marka isagii baana tana soo warinaya وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال wuxuu iltafata wuuna soo daymooday wuuna soo jalleecay ilayna anaga rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka alleh faqaala wuxuu yihi idaa sallaa markuu tukado axadukum midkiin falyaqul ha yidhaahdo altaxiyaatu lilah wاsalawaatu wاطayibaat aلsalaamu عalayka ayuha الnabiyu waraxmat اllahi wbarakaatu aلsalaamu عalayna wعlى cibaadi اllahi الصاalixiin ashhadu an laa ilaaha ilا اllah waashhadu ana muxamada cabduhu rasuuluh huma intaa kadib markuu intaa akriyo liyatakhayar ha ka doorto min adducaai duca ha ka doorto acjabahu ilayhi ka xaggiisa loogu cajab leeyahay loogu jecel yahay ducada uu markaa isagu jecel yahay si gaaro ama waktigaa maalinta doonay inu ku ducaysto oo fa yadcu ha ku ducaysto mutafaq aleyh walafd buhaariy walinasaayi kunaa waxaan naqulu qaar yidhaahdaa cabdillahi mascuud baa odhanaya qabla an yufrada ay qabla an yuujaba calayna intaana lagu waajibin ka hor atashahudu ayaanu odhan jirnay aلsalaamu calىa fulan saas hadalya odhan jireen waliaxmada ana nabiya sala la ala sl nebigu callamahu wuxuu baray atashahuda cabdillahi bn mascuud wuxuu baray tashahudka wa amarahu waxaan u amray cabdillahi bn mascuud wuxuu sii amray an yucallimahu الnaas isna inuu dadka sii baro walimuslim can ibni cabaasi radi allahu canhuma qal wuxu uhi kana rasuulu llahi sala اllah ala sl rsulku waxaa yucallimunaa midna bara haddaanu saxaabada nahay atashahuda atxiyaadka oo wuxuu odhan jiray altaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu lilah ilى aakhirihi ataxiyaadkan oo halkana tashahud ah sifadiisa horta atixiyaadka ugu caansan ee ugu saxiixsan bay culamadu ihahdeen waa tashahudu ibnu mascuud tashahud ibnu mascuud waana kan halkan markaa ku qoran ee u horeeya marka kitaabka sifatu salaati nabiy sala allahu alayh wasalam ayaa kolleyba baabkan markaynu marayna si gaara inoo anfacaya ee uu leeyahay sheekh alban raximah llah marka kitaabkaa weliba ka mukhtasarka a maahe markuu faahfaahsan yahay kitaabkaa daalacda casharka markaad raacanayso wuu kuu kabaya tashahudaadkiina wuu sheegaya iyo siiqii tashahudka kutubta kale waad ka heleysa marka tashahudkan waxaa siiqooyinkiisa ka mida ah laba halkan inoogu yaalla ta hore iyo ka cabdillahi bn cabaas cabdillahi bn cabaasna wuxuu kusoo kordhiyey ataxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu aayibaatu lilah marka cabdillahi mascuudkiisa waxaa ku jira ataxiyaatu asalawaatu aayibaat muxuu la dheeraad yahay lafdiga ah almubaarakaat ayuu la dheeraad yahay cabdillahi bn cabaas mar haddii nebiga laga haya calayhi الsalaatu wasalaam siiqooyinkaa kala duwan ee tashahudkana maxaa qaacidaah sidaynu horaba usoo maraynay waxyaalo kale oo lamid ah haye inaad maalinba mid la timaado amba salaadba mid aad la timaado oo sunnihiina waad waafaqday faa'iido kalena way ku jirtay oo ah in dareenkaagu soo jeedo od maantana kan akri mar kan akri lakin marka carabka mid la qabsado dee waa laga yaabaa inaad khushuucdiiba adigoon dhanba in aad akridayba sida faatixada waynu marka qaarkood ka sheeka miyaad akriatalo faatixadii mise maad mise maad akriya waay ataxiyaatu waxa weeyaan jamcu taxiyatin bay yidhahdeen markaa culimadii waa mufrad waa jamc kelmaduniyo dee waa jamcu mudakari saali muanasi saalim dabeedna markaa ataxiya waa atacdiim ayaa horta looga jeedaa waa ikraam watacdiim qowla wa ficlan waa takriim iyo tacdiim saagad bay culimo qaar waxay ku fasireen altaxiyaatu lilah ay jamiicu tacdiimaat lilah weyneyn kasta iyo karaamo kastaba ilaahay baa iska ah qowl ilaahay lagu weyneeyo ficil lagu weyneeyo intaba isagaa mutaystay ilaahay subxana wa tacaala wa huwa xaqu bitacdiim wahiy kul qwli aw ficli daalin alى taciim kulu ficli qawli daalin calى tacdiim waa qowl iyo ficilka soo tilmaamayo weyneyn markaa ereygani waa ilaahay baa lagu weyneynaya oo marka hore maa asalaamu calى fulan asalaamu calى kada dabeetana iyo asalaamu calى اllahi min cibaadihi oo ku odhan jira asalaamu calى اllahi min cibaadihi salaani ado xagga ilaahay ha ahaato adoomadiisa ka imaada dabeetana rasulku wuxu uri aلsalaam calى اllah faina allaha huwa salaam ilahay baa salaamo isaga wa minhu salaam de wey xaggiisay salaamtu ka imanaysaaye isaga cid lagama badbaado marka la asalaamu calى اllahi waxay ka dhigan tahay ilahay cid ha ka badbaado marka ilahay isagaaba salaamahe laakin quluu ataxiyaatu lilahi saasu markaa u bara marka hore saasaan odhan jiray bui lakin tiradaan bu rasulku uhi sidaan dhaha ilaahay weynidaasuu leeyahay waxyaalaha la weyneynayo salaam isagaa iskale marka allah subxaana watacaala de waxaa soo gudagalaya magacyadiisii sifaadkiisii xaqa ilaahay subxana watacaala addoommadiisa uu kuleeyahay waxaasoo dhan isagu inuu mutaystay oo cid kaloo saa u mutaysatay aanay aanay jirin wasalawaatna waa jamiicu salawaat lilaahi salaadaha la tukanayo o dhamina ilaahay bay u ahaatay amaba addacawaat asalaa luq ahaan maxay ahayd adducaa soo maaha oo markaa luqadiina lagu qaado asalawaatu dacawaat baryo marka way soo gudagelayaan salaadan la tukanaya ilaahay baa loo tukanaya iskale cid kale loo tukan maayo baryana ilaahay subxaana watacaala isagaa iskale lilah huwa aladii istaxaqaha laamkaasina wuxuu tilmaamayaa istixqaaq oo alxamdu lilahi oo kale ilaahay baa mutaystay cid kale oo loo rukuucayo loo sujuudayo laysku duleynayo ma jirto cidda saa mutaysatay allahu subxana wa tacaala wey wayibaatuna kulu ma huwa ayibun wey wax kastoo wanaagsan min alaqwaal wafcaal in allaha ayibun walaa yaqbalu ila ayib marka kulu ma huwa ayib hadal wanaagsan iyo ficil wanaagsan iyo xukun wanaagsan iyo wax kastaba ilahay baa subxana wa tala iska asalaamu alayka ayuha nabiyu badbaado nabadgelyo korkaaga ha ahaato nebi yahow min kuli aafatin fi dunya wa fi laqra ilaahay kaa badbaadiyo markaa nebi maxamed isagoo ilaahay subxana wa tacala haddana ilaaliyey haddana waxay kutusaysaa inuu addoon yahay oo ilaahay loo baryaya de taasina daliil waxay u tahay inaan isaga wax la weydiisanayn ya mar haddii ilaahay rasuulka ku tilmaamay cabdi tabaaraka aladi nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuna lilcaalamiina nadira cabdu falaa yucbad wey cabdun falaa yucbad ilan cabdun waa bimacnaa caabida waa kii isagoo cibaadeysanaya subxaana aladi asrى bcabdihi leyla min almasjid alxaraam ilى almasjid alaqصى aladi baarakna xawlahu linuriyahu min aayaatina inahu samiic basiir cabdi ba ilahay subxana wa tacala ku tilmaamay mar hadduu cabdigaa yahay baa ilaahay baa loo baryay aلsalaamu عalayka ayuha الnabiy min kuli aafati wamakruh aafo kasta iyo dhibaato kasta ilaahay ha kaa badbaadiyo markaa waa duco ayay tokoobsanaysa markaa nabigi alay slatu slam waa lala khitaabaya iminka assalaamu calayka ama kula joogo oo goobta haddii markaa waktigaa nabigu alay slat slam saxaabadu barayay way la joogeen ama kaa maqnaado iyadoo saxaabada qaarkood markii nebigu geeriyooday calayh isalaatu wasalaam lafdigan ay bedeleen oo yidhahdeen assalaamu cala الnabiy ay ku bedeleen maxay ku bedeleen assalaamu cala الnabiy oo waxay mar hadduu nebigu geeriyooday calayh isalaatu wasalaam dee assalaamu calayka la odhan maayo kaafka khitaabka eyb baa laga dhigaya assalaamu cala nabiy marka haddii sidii hore lagu daayana waa sax haddaa taa la qaatana waa sax weliba sida hore in lagu daayaabaa si wanagsan maxmud badi leeyihin o dee nebigu alay slat slam isagoo saxaabada ka maqanba oo matalan kasoo qaad midna madiinuu joogay oo rasuulku ala sl madiinuu joogay qaarna meel ka fog bay joogeen soo maha maxay lahayen haddana asalaamu ala nabiy aleyka ayay lahayen soo maha markaa taas waxay kutusaysaa in saa lagu daynaya ma haddii tan la ihahdo tan la ihahdo intaba dee selafki waa laga hayaa mushkilad ma hayo laftigeed waraxmat llahi wabarakaatu ilaahay naxariistiisa iyo barakooyinkiisa oo barakaatna waa jaamicu barakatina waa ereygaas badan baynu soo aragnay waa kuwa culimadu luqadda waxay dhahan wa laga keenay birka birkada waxaa berkad loogu bixiyey birka waa carbiga la dhaha waa biyo badanna way qabataa kow biyihiina way haynaysa marka albarakatu waa kahrat اlkhayr aw kahrat اlkhayraat khayraadka inay farabataan wa hubuutiha iyo khayrku intuu kusoo yar maro haddana uu kaa baaboo laba cisho kadib amba muddo kadib dee waa mushkilaad kale wathubuutuhu markaa inuu sugnaadu jiro waa ilaahw khayrkaaga farabadi khayrkaagaa soo jiraya ilaa iyo weligiiba jiraya haddana uu kasoo gudbay qofkiiyo naftiisii iyo muslimiinta uu ducaynaya assalaamu calayna wa calaa cibaadi illahi الsaalixiin annaga korkayga haddaan haddaanu nahay asalaamu calayna ay calaa alumma alislaamiya haddaan nahay ummadda muslimiinta ilan qofkii muslimiintii o dhan buu hadlaya markaas mar haddii jamcan ka dhigay iyo addoon kastoo wanaagsan oo ummaddii horeba ah hadduu doono ya ummadda yadan muslimiinta haddaanu nahay iyo ummadihii horeba oo qof kastoo sifadaas saalixa leh asaalix wuxuu ku fasiray ibnu cusaymiin raximah llah waa man qaama bixaqi illaahi wa xaqi lcibaad saalix waxala qofka markuu xaqii ilaahayna ka soo baxo xaqi addoommadana uu ka soo baxo man qaama bixaqi illahi wa xaqi lcibaad haddii aanu xaqii ilaahay kasoo bixine uu shirki sameynayo salaadii ka tegayo saalix maaha hadduu salaada tukado shirkiga iskaale tawxiidiy laakiin xaqii caruurtiisa u dayacayo kii waalidkiisa u dayacayo kii kale xaqii kale lagu lahaa u dayacayo falaysa bisaalix mid wanaagsan markaa muslixuna isaga wuxuu sii dheeriyay intuu isagu saalix noqday bu wax sii hagaajinaya marka saalix iyo muslix saalix waa ismu faacil muslixna waa ismu faacilun laakiin maxaa laga keenay midna ficilkii saluuxa sidiisuu u wanaagsanaaday ficilkaas sulaasiga midna aslaxa baa laga keeno rubaacigaas dabeetna kaana muslix baa kasoo baxaya kana saluxa baa kasoo baxaya inuu isagu iska wanaagsan oo muslix baa dee sii darajo sareeya oo saalixnimona uu soo maray cidna wuu sii islaaxinaya weyan in allaha laa yudiicu ajra almuslixiin waa kuwa culimada yidhaahda raximahum llahu jamiican rasuulku alayh slat slam markii hore saalix buu ahaa soo ma ahayn intuu dhex joogay iyaga way jeclaayeen markuu muslix noqday bay ayay naceen oo markii hore waa amiin waa saadiq waayo dee sidiisu wanaagsanaa wey iyaga mau shirkiga wadan iyo waxaan rasulku ka hadli jiray alayh wasalaam laakiin markii uu yihi waxaanaad samaynaysaan waa baadila iska daaya markaasi cadhada u bilaabay markaa dadka waxa laga yaba ihahdaan waa ninkaa hebelo waa nin wanaagsan oo laga ammaan helayo shantiisa waqti iska tukada hadduu laakiin ninkii islaal aha idhahdo war waxaanaad samaynaysaan waa bidci iska daaya waxaan kale iska daaya markaasay markaasay u bilaabmaysa hadda kasii wanagsan yahy dadka hawadoodii baad ku doonatay markaa mar badan dad badan oo de dadkii diinta saxda a ah ka hadlayay markay dadka hawadooda ku doontaan waa laga yaaba kuwa loogu dhaleecaynta badanya inay noqdaan loogu aflagaadada badan yahay taasi markaa waa inaanay dhaqdhaqaajin daylan adiga gurigaagii iska fadhiyi waaye soo saa maaha dee waa arrin wanaagsan baad samaynaysaa e laakin dee ugu talagal ilan ambiyada waa taas waa majnuun baa markiiba laga bilaabayay uwaaleyn mar haddii qofka maskaxda laga maro la hahdo waxba kuma jiraan ninkani waa nin waalen ina rasuulakum aladi ursila ilaykum lamajnuun markiiba fircooni si uu dadka ma garanaysa ya ma bisaaxibikum min jina bu dabatalen war waa saaxiibkiin ma alla ya waaliima jirte waalida waa la iska garanaya kday oo raac waraxmat اllahi wabarakatu assalaamu calayna wacalى cibaadi اllahi الصaalixiin de halkan kale waa shahaadateynkii marka liyatakhayar laamkaasi waa laam اlamr ha ka doorto min aducaaءi acjabahu ilayh uma lyktar haddaad u akrido markaa waa loo akriyaya waa markaad isku xidhiidhso umada lakin marka hore wuu kasrisan yahay asalkiisu liyaktar wey liyunfiq liyaktub liyumlil wa laam اlamr ficilka mudaaric buu gelayaa amarna u faa'idanaya haddaba amarkani amarkani waa amr ibaaxa ba cilmadan amr wujuub maaha oo hadduu qofku intaa hore atixiyaadka ku daayo salaaddii saa kaga baxo bes way ansaxaysa ee amarka rasuulku bixiya waa maxay amrun lilibaaxati mararka qaarkood baa amarku ibaaxa keenaya waidaa xalaltum fastaaduu markaad xalaaloodaan ugaarhsada haddaad ugaarhsan ba waydo iskaba ka warran waajib kamaadtigi intaan marka atixiyaadkana loo sheegin weyaan ayaanu isaa odhan jiray qabla an yufrada intaana lagu waajibin aleyna aan lagu falaylin aleyna atashahud tashahudkana wayn waa shahaadatu an laa ilaha illa lah wa ana maxamedan cabdu warasuul marka adaba xadiiskani daliil wuxuu yihi tashahudku inuu waajib yahay horta waayo rasuulka amar buu ku bixiyey qulu falyaqul weliba inuu rukni yahay bay usii dhowday haddana oo hadduu qofku ka taga salaadiisu ay ka baaba-ayso ka jira ducada markaa taa doontaad ku darsanaysaa laakiin ducooyinka mauraadka ahee ee kusoo arooray halkan oo kale aynu arki doono qaarkood ayaa sii wanaagsan lakin dee ducadii iska madaxa banaanayd ee adigu aad acjabahu ileyhi matalan haddaad maalintaa dee dhallinyaro tahay oo aada dooneyso inaad <laughs> bilaha soo socda aad mehereyso <laughs> si gaala ah qadiyadda uga sii ducaysato dee t kale de kolba adugu ciddaad halka kuga sii daranba ya daayeerku biyihii biyaha gacantiisuu kaga dhergaa soo maha daayeerku miyuu baahdaa cid kala waraabisa se tii saasuu wada wataa markaa ducada adu gacantaada kaga dherg adigaa ugu sii baahi badane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 sharaf u ah laa tudrunii kama adrat النasارى بن maryam faإnama ana cabd faqulu cabd الlahi وrasuuله rawahu الbخaariي min xadيث cmr mkhdاm uma lyktar ha ka doorto min aducaaءi acjabh ilayh oo fayadcu ha ku ducaysto ama fayadcu uu ku ducaysan markaa mutafq aley lafd اbخaariي wlنasaa-iy kuna nqul waxaan qaarina qabla an yufrad calayna tashhud sidaasaan ohan jiray marka hore aلsalaam calى اllahi min cibaadi wlaxmed ana nabiya sala la ala sl calamahu wuxuu barayaa tashahuda isaga si gaara wa amarahu an yucallimahu naas dadka barana amr isma diidayaano wuuna baray markuu leeyahay cabdillahi bn mascuud iyo wuu i marna isagu ka horreysiyey rasuulka keligii baa laga yaabay inuu la joogay dadkana sii bar bu mar hadduu dadka sii bar sii sheegi yihi dee wuuna barayna way noqonaysa isma diidaya saxaabi kaliya waa loo shegay kana waa loo sheegay u gaarsiin jira walimuslim can ibni cabasi radi lla anu qal kana rasuulu lahi sal sl yucallimuna atashahud ataxiyaat almubaarakaatu almubaarak waa shay fiihi baraka unisna waa shay la barakeeyey mubaarak mubaarakaat wax kastoo la barakeeyeyna lilaahi alla u ahaatay weyaan iyaduna marka aلتaxiyaatu almubaarakaatu aلsalawaatu aلطayibaat lilaahi xaggaasay wada martay halkan macnihiina waa istegayaa ay xadiiskana ku gebgaben insha alla وعn فطل بن cbayd رadي الله عنه qال وxu uhi سمعa رasuul الlahi slى الlaه عليه sل rasulku wuxuu maqlay rajuلa nin yadcu ducaysanaya fii salaatihi salaadiisa dhexdeed oo lam yumajid الlaha taعaalى ilaahay aan amaanin walam yuصli aan ku saliin cala nabiyi sal la sl nabig aan ku saliin faqaala wuxuu ihi cajila haadaa kani wuu degdegay ayuu nebigu yihi alah slat slam ninkaa isagoo aan ilaahayna ammaanin nebigiina ku saliin salaaddii ka baxay uma dacaahu markaa wuu u yeedhay rasuulku ninkii faqala wuxu uhi idaa sallaa hadduu tukado axaduku midkiin falyabda ha ku bilaabo bitaxmiidi rabbihi rabbigii ammaantiisa ha ku bilaabo ilan xamdigu waa ammaane fanaabahe iyo whanaa'i calayhi ammaanta oo ammaanaya uu usoo celcelinayo ammaantaasi uma yusalii dabeetna ha ku saliya cala nabiyi sal l sl nabiga uma yadcuu ha ku ducaysto bima shaa wixii uu doono markaa rawahu axmed wathalaata wasaxahu tirmidiy wabnu xibaan walxakim marka xadiiska waxaa laga fahmay ninkani inuu atixiyaadka ka tegay lam yumajid illaha tacaala waxaase uu sheekhu xadiiska usoo qaatay taxiyaadka waynu soo qaadanee oo taxmiidka ilaahay subxana wa tacaala saliga nebiguna inuu yahay waajib isaguna in nebiga lagu saliya alayh الsalatu wasalaam marka taxiyaadkaas la sameeyo in nebiga lagu saliya alayh الsalaatu wasalaam in sha allahu tacaala waynu halkaasn ka soo waray iyo wixii sharx noogu dhiman wallahu aclam asalaamu calaykum